qaab iyay noqonayaan maadaama ay jumladuhu saddex qaab ahaayeen dee burhaankiina uu ka rakiban yahay jumladu ta koowaad waa ti ahayd marka aljumla alkhabariya ama alqadiya alkhabari alqadiya alxamliya waxaa markaa iyada ka rakibmaya qiyaas ama burhaan labadiisa muqadimaba ay xamliyatayn yihiin laba jumladood oo khabariya ay yihiin kaasaa wuxuu sii noqonayay afar shakli markaynu eegno inuu u baahan yahay had iyo jeer waxaynu soo sheegnay in loo baahan yahay labadii muqadime ay u baahan yihiin saddex daraf ama saddex jusi ama saddex waaxood waayo jumlad kastaa waxay u bahan tahay laba waaxyood soo maha mubtadiye khabar jumladdii labaadna waxay u bahan tahay laba waaxyood iyaduna mubtadiye khabar isu ah labadii waaxyood waxaynu nihi de waxa weeye waxaa lagaba maarmaana mid wa inay soo noqnoqdaan si labadii jumladood ay wax u wadaagaan marka maadaama wax soo noqnoqonayaan kaa soo noqnoqonaya de halkanna wuu ku jira halkanna wuu ku jira isagu waa hal waax iyo laba waaxyood oo kale saddexdaa ah ayay noqonayiin waa inagii soo aragnay markaasaynu waxaynu nihi kaa soo noqnoqonaya halkuu gelaya markaynu eegno afar shakli ayaa ka soo baxaya shakli aan aada loo isticmaalin oo aynu markaa sheegnay iyo saddex shakli oo kale saddexdii shakliya kale ayaynu markaa kii koobaad ka soo baxnay oo ahaa in awsadku ama alxad alawsat waxii aynu u bixinay oo ah kaa soo noqnoqonaya inuu noqonayo waxaynu nihi inuu waxa weeye noqdo maxmuulan fi الsuqraa mawduucan fi اlkubra oo shakliga la ilqeeyey ama aan dabcigu waafaqsanayn cagsigiisa waa in awsadku uu maxmuul yahay suqrada suqradana waynu soo baran intay tahay eh, mawduucna uu ka yahay kubrada waa ti aynu kusoo tusaalayn addukhaanu mudiru wa kullu mudirin xaraamu maxaa soo noqnoqday mudir baa soo noqnoqday baynu nihi wixii gaarka ahaayee laga hadlayay suqradu dad si kale udhigto waa waxaan gaarkae maanta la doonaya in xukunkiisa lasoo saaro adukhaanu mudirun markaa imika dukaankaaynu doonayna xukunkiisii moogtahan xukunkiisii raadinayna markaasna horta waxan wax dhibaato leh marka bal axkaamta takliifkan ku gelayaynu eegayna jublada uu ku jiro uu weeyaanba suqradu tu guud baad keenaysaayo haddana mudirkii o dhan ka warramayso markaas ada wa kullu mudirin wa kullu mudirin xaraamu waa kubradii iyaduna marka marka mudirkii suqradii khabar buu ka ahaa ama maxmuul kubradiina mubtaduu ka ahaa ama mawduuc ha odhanin mayane mubtaduhu waa kulliyo muduruntu waa mudaaf ilayhi mubtaduhu waa kullun sheekh waa inagii hore usoo baranay taasoo waxba kullidan waa iska suur u waa xayndaab unbay tahay laakiin xaqiiqada waxaa laga warramaya waa mudirka wey haddaba maanta shakligii labaad ba shaklu الthaani an yakuna alawsatu maxmuula fi lmuqadimatayn awsadkii inuu noqdo labada muqadimaba uu maxmuul noqdo khabarkii isagu noqdo mihaaluhu addukhaanu mudirun dukhaankii waa mudir masigaarki walaa yakunu alxalaalu mudiran xalaashu ma noqoto mudir xalaashu mudir ma noqoto mudir baa soo noqnoqday halkaa hore markaad eegto dee khabar buu ahaayo isagaa maxmuul ahaa halkan dambe lafteedana de un baa khabara soo ma abaru kaana unbuu baanta yahay mushkilad ma laha asalkiisu mubtadiya khabarunbu aha waa maxmuulkii mudir baa maanta isaguna maxmuula nataja can صixatihimaa aw tasliimihima haddii labadaasi ay ansaxaan ama qofkii aada doodayseen uu salimo waxaa ka dhalan addukhaanu laa yakunu xalaalan addukhaanu laa yakuunu xalaalan oo dee kan soo noqnoqday waa inagii ma yimaada mudirka halkaa ku jira mudirka halka ku jira isagu natiijada iman maayo labada kale natiijadii noqonaysa marka addukhaanu laa yakuunu xalaalan bay ku noqota dukhaanku xalaal ma noqdo waa daruuri waa natiijo daruuriya haddii labada muqadimo la salimo wa hada shaklu shakligani haddaba idaa cakasta kubraahu rajaca ila shakli awal cagsi waxa la adaad ku samayso shakligii koobaad baa buu isu bedelayaaba bian taquula waa inaad tiraa cagsigu addukaanu mudiru walaa yakuunu lmudiru xalaala saasaa cagsi la yidhahdaa id ilcaksu cagsigu waxa weeyi jaclu lmawduuci maxmuula wlmaxmuuli mawduuca maca baqaa'i sidqi walkeyf saasaa cagsi la yidhahdaa walaa yancakis w inaga meelaha ku aragna mararka qaarkood walaa cagsa ama walcaksu marka aad leedahay maxaad ugala jeedaa waa inaad maxmuulkii hore mawduuc ka dhigto mawduuciina maxmuul ka dhigto oo maasa kulu dukaani mudiru walaa cagsa ama walaa yalcags waxaad ujeedaa yani kulu mudirin dukaan ma aha oo cagsigi adiga anfiyey haddaad cagsiga salimi lahayd wakulu dukaa wakulu mudirin dukaanun bay noqon marka cagsigu waxa weeye inaad maxmuulkii mawduuc ka dhigto mawduuciina maxmuul ka dhigto ama si kale haddaynu u dhigno mubtadihii inaad khabar ka dhigto khabarkiina mubtad ka dhigto weeyaan cagsigu maca baqaai sidqi walkayfo kayfkii de waa inuu baaqi yahayo waxa weeye iijaab iyo nafyigi kayfka waa la sheegay waa salbigii iyo iijaabki ama nafyigi iyo ibaatkii waa inaan la bedelin nafyigi iyo ibaatkii waa inaan la bedelin haddii la bedelo cagsi ma aha marka la cagsiyo imika masalan oo kale kullu dukhaanin mudirun cagsigeedu waxa weeyi kullu mudirin dukhaanu marka dee cagsi saxa ma noqonayo walidalik maca baqaai sidqi waa in runtiina ay sidii baaqi u ahaato jumladii hore sax bay ahayd markaad cagsido waa in ta dambana ay sax noqoto haddaynay sax noqonin waa laa yancakis ma cagsoobayo wey haddii aad nafiye ibaat ka kala dhigtana de waxba cagsi suma noqonayaan oo kullu dukhaanin mudirun walaysa kullu mudirin dukhaanan cagsi suma hadde waayo tan dambena waa nafyi tii horena ibaat bay ahayd marka markuu shaygu aso cagsismayo ee muncakiska uu yahay jumladu ama qadiyadu waxa weeye waa in mubtadaheedii khabar laga dhigo khabarkeediina mubtade laga dhigo iyada oo run tii hore hadday run ahay tana ay run tahay oo sidqiga uu sidii baaqi u yahay kayfkiina uu baaqi yahay haddii tii hore musbat ahay tana ay musbat tahay hadday taa hore manfi ahay tana ay tahay manfi haddaba imika laa yakunu alxalaalu mudiran laa yakunu alxalaalu mudiran unbaad cagsiyaysa maxaa mawduuc ahaa xalaashaa mawduuc ahayd oo da khabarka ismigii kaana abarkiina mdiran bu ahayo isagaa maxmuul ahaa kaasuun ismiga kaana ka dhig kana khabarka kaana ka dhigo u kala bedel laa yakunu mudiru alaalan laa yakunu lmudiru xalaalan marka dad taa ku rakiibto jumladii hore addukaanu mudirun dukaanku waa mudir walaa yakunu lmudiru xalaalan mudirkuna xalaal ma noqdo fadukaanu laa yakunu xalaalan baa tusoo baxaysa waana shakligii koobaad taasi hakligoodba so lidalik waxay hahdaan shakligan labaad iyo kan saddexaadba ee noo soo socdaaba farac bay ka yihin shakliga koobaado shakligaa koobaad isagaa meeshan ka asala kii afraade aynu lahayn waa layska tuuro dabcigaanu waafaqsanayna isaga laftiisuna isagunbuu cagsi u yahay cagsiguna waa inagii hore imikana sheegaynayo dee waxa weeyaan jumladu markay sawaab tahay cagsigeeduna waa inuu sax noqdo marka haddii natiijadii ay natiijada sa qiyaaska ay kaga soo baxdo isagii unbaa la cagsiya cagsigiisuna waa sax wey waa muنakis oo shakligaa koobaad muنakis wey markuu muنakis noqdana de waa wey waa soo baxaya waxaa soo baxaya markaa jawaab labaad ama natiijo labaad oo isqiyaaski uu leeyahay oo iyaduna saxan baa soo baxaysa baabkan cagsigu aad buu muhim u yahay khaasatan fi baab اlxijaaj laakiin maca alasaf kumaan dhamaystir inaan ku darahay hazali kamuu hadal cagsiga iyo aqsaamtiisa waa alcaks mustawi ama alcaks mustaqiim bay yidhaahdaan waxyaalaha la xujaystu kamid isaga laftiisu oo de waxa weeyaan jumladuhu muncakis bay iminka maalan waxaa la odhanayaa jumladu hadday tahay kuliya muujaba hadday qadiyadu tahay alkuliya almuujaba tancakisu juz'iyatan muujaba haddii kuliyada muujabadii ay sax noqoto cagsigeeda oo juziye ahina waa inuu isaguna sax noqdo de kala socon mayso oo markaad tiraahdo kullu insaani xayawaanu cagsigii muxuu noqonayaa inaad mubtadihii ka soo dhigto aad ka soo dhigto markaa aad mubtadihi khabar ka dhigto khabarkiina mubtade ka soo dhigto kullu insaanin xayawaanu waayahay kullu xayawaanin baa imanaysa laakiin muxuu ku yidhi wuxuu ku yidhi alkuliyatu اlmuujaba tancakisu juz'iyatan muujaba juiyay noqoto kuliye ma noqoto marka maxaad ohanaysaa kullu insaanin xayawaan cagsigeedu waa maxay bacd xayawaan insaan waa inay sa noqoto haddii kale kuliyadii baan sahay haddii jusiyadaasi ay sax noqon weydo kuliyadii muujabada ahayd baan sax ahay suuragal maasi kale kuliyo way noqon kartaa laakiin iyagu waxay eegayaan wax mar walba dhawoobayaa la doonaya haddaad imaka tirahdo kullu insaanin basharun maxaa kaloo dhawoobaya wa kullu basharin insaanu way dhawoobeysaa waa marka mawduuca iyo maxmuulku xagga afraadda ay ka siman yihiin musaawaadka nisbadii aynu soo sheegnay musaawaadka ahayd ay ka dhaxayso laakiin taasi de mar walba ma imanaysa laakiin bacdigu mar walba wa imanaya mid kalena aynu raacino oo imika markaan lena imika mala kullu insaanin basharu cagsigeedii laasimka ahaa juziyada muxuu noqonaya bacd lbashari insaan waxa laga yaaba inaad isweydiiso bacd lbashari insaanu dee sax maaha bacdbashar insaan waxaa laga fahmaya qayb aan insaan hayn baa basharkii ku jirta saba ma maya halkan marka la joogo wax mafhuum la ilaa lama qaato markuu qofku ku ihado hadduu ku ihahdo bacdulbashari insaanu uma jeedo qayb baan ahayn ee horta intaasaan hubaa wey wixii kale waa iska hobshanaya waa inaad saa ula socoto oo qolyahani markay juziye kuu xukumaan oy juziye ku siiyaan maskuutu canhuga oo mafhuumulmukhaalafaadkii la odhan jiraya iyaguma xukumaan oo xukunba ma siiyaan marka bacd lbashari insaanu agtooda sax bay waayo manduuqeedu de waa qayb kastood soo qabato basharkii qaybta soo qabo de insaan way noqonaya marka kulu e, kuliyati muujaba tancakisu e, juزiyata muujaba alkuliya saaliba tancakisu kuliyaa saaliba inaad iska qorataan ba iska waayo kuma jiro mawduucaas mawduuc cagsigu kuma jiro kitaabka marka waxanu hi alkuliya almuujaba tancakisu juziyatan muujaba walaa bud waa caqli ahaan waaqac ahaan waxaa dhici kara inay kuliye muujabada lafteeda ay sax noqoto ee cagsiga alkuliya saaliba tancakisu kuliyatan saaliba kuliyada saalibadii kuliye kaloo saalibaa bay noqota imika soo laa yakuunu alxalaalu mudira laa yakuunu alxalaalu mudira waa kuliya nogula jeednaa oo waxa weeyaan kul laa shaya min aalaali yakunu mudira wey laa shaya min alalaali yakunu mudira waa kuliye wey marka waa inaad tiraahdo laa shaya min almudiri yakunu alaala waa agsigi laa shaya min alalaali yakunu mudiran baa imika inoo qoran cagsigeed muxuu noqonayaa laa shaya min almudiri yakunu xalaala wax mudir ahoo xalaal noqdaa ma jiro wax xalaalaho mudirihina ma jiro labadaasina way istalaazumayaan oo kuliyadii saalimada ahayd baa waxay tahay labada shay waa laba shay oo kala maqan baad laba shaqo isku lahayd laa shaya min alinsaani farasu wax insaan noqda oo haddana faras noqdaa ma jiro cagsiguna waa sax wax faras noqda oo insaan noqdaana ma jiro marka alkuliya saalima tancakisu kuliyatan saalima maa kuu soo haray aljuziya almuujaba iyo aljuziya asaalima aljuزiya اmuujaba waa inaad tirahdid maala bacd اxayawaani insaanu iyo wixii lamidka ahaa tancakisu kuliyata muujaba ila kuliyada iyada juزiye noqonaysa soo ma juزiyadii muujabada ahaydna wii juz baad ka dhigtay marka waxay noqonaysaa kuliy kuliye marka afwan la ay kuliy alkuliya aljuزiya اmuujaba bal taa taa waynu soo hubinayna ta taas hadda inaanay soo baxayn baad moodaa aljuزiya اmuujaba tancakisu juزiye kaloo muujaba inay juزiyatan muujaba unay tahay baan malaynaya lakin taas ba waad soo habi doontaan kolley kutubta mantiqu way qoraya cagsiga way qoraya cagsiga mustaqiimka ah alkuli aljuزiya bacdu alxayawaani laa yakunu insaana bacdu alxayawaani laa yakunu insaanan markaad tiraahdo ama laysa biinsaan wax cagsoo ka soo bixi karaa ma jiro wax cagsoo ka soo baxayaa ma jiro tan markaa juz'iyada muujabada ah ayuun baynu balku noqonaynaa ma ma waxay u cagsismaysay juziye muujabo kale mise kuliya muujaba inaanay kuliye muujabo noqonaynin baan umalaynayaa maxaa juز'iyo kaloo muujaba un bay noqon kartaa kuliye ma odhan karti ama markaad tidhahdid bacdu الrijaali bal bal bal soo hubiya insha allah taas way dib aynu ugu noqonayn marka imika cagsigani tani waa kuliyo saaliba ah kuliyadii saalibada ahayd waxay noqonaysaa isu bedeleysaa kuliye kale oo saaliba ah mubtadiya khabarkii way u kala bedeleysaa kulligiina sidiisiba baaqi u ahaanay deetna shakligu shakligii koobaad ayuu dib ugu noqonaya wa luzuumi natiijai minhu siday hadaba natiijadu uga soo baxday shakligan qaabka ay natiijadu uga soo baxaysa waxa weeye ana kula shay-ayni laba shay kasta oo habata liaxadihimaa midkoodu u sugnaaday mantafaa can ilaakhari wax kii kale muntafi ka ihi oo kii kale usugnaaday fahumaa mutabaayinaani daruuratan laba shay kala duwan bay weligood noqonayaan mubaayana udhaxayso haddii laba shay aad mid wax u sugto isla wixii aad ka kalena ka anfido labadaa shay ma kulmi karaan baa markaa imanaysa laba shay kala duwan waa inay noqdaan wixii kaa loo sugay baa kan laga anfiyey waa inay kala duwan yihin marka faararu haabitu lidukaan dukaankii darar baa u sugnaaday o adukaanu mudirun baa ti muntafin can ilxalaal xalaashiina dararkii wuu ka anfisan yahayo laa yakuunu xalaalu mudiran baa ti xalaashu mudir ma noqoto yani waxa wey laa shaya min alxalaal ujeeda yani imika alxalaaluba jinsiyada un baynu ku iftifoonayo inay markaa cumuum tahay laa shaya min alxalaali yakunu mudiran marka dararkii xalaashii waa ka anfisan yahay de markaa dukaan iyo iyo markaa waxa weeyaan xalaalnimo ma kulmi karaan maxaa yeelay darar iyo waxaan kale aan kulmaynin iyo xalaalnimo dukaan iyo dararna ma kala baxayaan oo waadgana dukaanu mudiru yihi oo baalkii mudir baad ku xukuntay halkaasuu isagu ku dhegan yahi xalaal iyo mudirna ma kulmi karaan baati de markaa dukaan iyo xalaal ma kulmi karaan baa soo baxda dukaan iyo iyo ma kulmi karaan baa soo baxaysa falaa yakuunu bayna adukhaani walxalaali iltiqaaun kulan kama dhaxaynayo ay laa yakuunu alxalaalu mudiran wala lmudiru xalaalan labadaasi shaqo iskuma yeelanayaan wa hada shaklu yucabiru canhu lfuqahaau bilfari fuqahadu fari baa u yaqaanaa ka qowlihim salaatu lwitri tuaddaa cala araaxilati falaa takunu waajibatan hada ibdaa arin ymnacu jacl witri waajibatan kolka xanafiyada loo jawaabayo iyagu leeyihi witrigii waa waajib ayuu mxuu ahaa wadaadkii jumhuurka aha isagu wuxuu leeyahay salaat lwitri tuadaa cala raaxila salaatulwitrida raaxiladaaba lagu dul tukadaay falaa takunu waajibatan waajiba noqon mayso fahaada hadalka noocani ibdaau farin xaqiiqadiisu waxa weeye inuu fari soo bixinayo yamnacu diidaya jacla witri waajibatan oo ay kaga duwan tahay salaadihii waajibka ahaa fari witrigu inuu waajib noqdo diidayo iyadiyo udhaxeeya salaadihii waajibkaabu soo saaraya oo farigaasina waa maxay tuadda calaa raaxila waa intaa marka qiyaaskaan dhamaystirnayn wa tamaamu qiyaaska markaad dhamaystirtood jumladihiisii dhamaystirto labadiisii muqadime aad natiijadu inay soo baxdo wuxuu noqonayaa salaat lwitri tuaddaa calaa raaxila horta xanafi ila salim salaadan witrka raaxiladaa lagu dul tukadaa walaysa shay-un min asalawaati alwaajibati yu-addaa cala araaxila salaadaha waajibkaa wax ka mid ah oo raaxilo lagu dul tukadaana ma jiro waa tanna waa kubradii fayint maxaa soo bixi marka salaatu witr laysat waajib maxaa yeelay iyada raaxiladaa lagu dul tukadaa salaad waajib oo raaxilo lagu dul tukadaana ma jirto xanafigii dabcan wuxuu ka murmi doonaa salaatu lwitr tu-addaa cala araaxila halkaasuu doodka keeni u odhan yaa kugu yidhi markaasaad axaadiistii keenaysa kolkaad axaadiistii keento waxa weeye de wuxuu markaa kuqasbay inu axaadiistii saliimo kolkuu saliimana madhabkiisu ka tegey marka inu witrigu waajib tahay inuu ka tanaasulo ayay noqonaysa tan dambe wuu salimayaa oo laysa shay min asalawat yadi yadi cala raaxila dee madhabkiisaaba saasa madhabkoodu iyaga laftoodu ataa ataa hataa witriga ma ogola in raaxilada lagu dul tukado fayantuju waxaa soo bixi markaa salaatu witr laysa markaa ninkaasi muxuu sameeyey imika xanafigu wixii uu sheeganayey salaadihii uu ku xidhiidhinayay witrida iyo iyadiibu kala gooye wuxuu keenay fari tan usuganoo aan kuwan usugnayn markaa isku xukun laguma qaadi kara bu shuruud shakli aani shakligan labaad si uu unaga dhalo oo natiija uga soo baxdo shuruud buu ubaahan yahay wayushtarau lihada shakli ayda sharaani laba shari ayaa loo shariya axaduhumaa midkood an takuna kubraa kuliyatan an takuna kubraa kuliyatan waa in ay tahay kubradu kuliyo oo aanay juziye ahayn laa yakunu alaalaalu mudira waa inaad laa yakunu shayu min alxalaali mudiran oo aad ujeedo wax noqon karaa ma jiro cumuumkaaba baynu ku kaaftoono dee af carabiga waafaqina lakin kutubta mantiq haddaad tagto iyagu qaabkan waxay odhanayaan laa shaya min alxalaali maxay saa u samaynayaan waxay doonayaan inay cumuumkii ay xaqiijiyaan laakin de kalaamkii usuuliyintaynu iska qaadanayo maaratay lafdiga maaratay eh, ismu jinsiga eh, al almuxalla bial ismu ljinsi ida xulliya bilalif walaam dalla cala alcumuum marka saasaan laa yakuunu lxalaalu aan u kaftoonay oo cibaaradoodii uga baydhnay waayo af carabigii baanu da waafaqsanayn fasiixa fasaxadii carabiga laa shaya min alxalaali yakuunu mudiran taas hadal carbeed baanu noqonaynin laakiin afafka kale oo kale imika inoo kale wax xalaal ah oo mudirihii ma jiro de waa sax wey wax xalaala oo mudarhi ma jiro marka waxdi waad soo gelin waxdina waa shaygan afcalabi aad marka eh, axaduhuma shardi koobaad an takuna alkubra kuliya haddii taasi halkaasi juziye kaa noqoto waxba soo bixi maayaan ka shakli awal shakligii hore ayaynu sababtay usoo bixi laadahayna kusoo aragnay sababta shardigani u yimid ee ay usoo bixi laadahay midha dhal ay u noqon laadahay halkaasaynu kusoo aragnay wahaani shardiga labaad an takhtalifa almuqadimatani fi salbi waliijaab waa in labada muqadimo aanay wada saaliba noqon ama wada muujabo noqon ee midna ay saaliba noqoto midna muujabo ay noqoto liyaxsula alfarqu watabaayun ilan meeshan qaabka baalkan gebigiisa waxaa loo keenaa in laba shay la kala farqiyo oo la kala fujiyo marka si farqigii u xasilo waa in meella wax la sugo meella wax la anfiyo wa min hunaa laa takunu natiijathu ilaa saalibatan natiijaduna bkhilaafi natiijati اأwl shakligii koobaad natiijadiisu fainaha yajuuز an takuna saalibata wayajuuز an takuna muujaba labadaba way noqon kartaa iyadu wayaصixu an takuna الsuqraa juزئiyata kashakli اأwl suqradu juز'iyo wayba iska noqon kartaa de oo qof gaara inaad ka warramayso qof gaara muxamadu laysa طawiila ninkaa muxamed ihi ma dheera walaa axada min eh, maarata eh, waxaa tirahdaa maxamedun awiilu ninkaa maxamedi waa dheeryahay walaa axada min bani fulaanin awiilu reer bani fulaanna qof markaa awiilhi kuma jiro fa maxamedun laysa min bani fulan baa soo baxaysa soo maha marka imika suqradii maxay ku noqotay waa jusiyadde maxamed qof baad ka warramaysaa qofka aad ka warramaysaa waa jusiy eh, wayasixu an takuna suqra jusiyatan ka shakli اawl watakunu natiijau juziya natiijadu marka ay labadii jumlo midi ay juزiye tahay iyona juزiyun bay noqon faina natiijata natiijadu tatbacu اlakasa ka liitun bay raacdaa mar walba iyadu fi اjuزiyati wاsalbi haddii labadii muqadimo midi saaliba kuu tahay natiijada soo baxaysa waa inay saaliba noqoto maba noqon karto muujaba labadii muqadime eed wadatay hadday midi juزiye tahay waxaa khasaba inay noqoto markaa natiijaduna markaa ay juزiye noqoto ma noqon karto kuliye ma noqon karto inay juziye noqotaa waa lagama maarmaan marka ani waxaan ku tusaaliye maamed markaan shaksiyaan ku tusaaliyey juziyadiina waa bacdi adigoo keena adigoo bacdi keena ayay juziyadii noqonaysa ti arrin tusaaliye waxay ahayd maxamedun tawiino aan lahayn waa waa shaksiyadii marka hadday shaksiye ay kaa noqoto natiijaduna waa inay shaksiye noqoto hadday juziye noqoto waa inay noqoto iyaduna ay marka waa weeyaan juziye noqoto haddii kale suuragal ma imika caamadu qaabka u daliishato halkaasaa dee qaladku inta badan ka gala culamadiiba been sheegaysaa buu ku ohanaya e hadda mid buu arkay isago ama labu arkay kaba hadduu dee runba sheegayaba markaasuu wuxuu leeyahay culamadiibaa been sheegaysa atacni kul alculamaai aw bacd alculamaai ma culamado dhan baad sheegaysaa mise culamada yani wax kamida ah marka waxa weyaan maxaad aragtay dee hebel oo sidaa labaan arkay waa muqadimadaasi waa juziya wa waa shaksiya weliba hal qof baad ka warramaysa hebel oo sidaa labaan arko been sheegay marka culamadaa been sheegta inaad ka dhaliso ood kuliye ka soo saarto dee waa qalab waxa wey haddii labadii muqadima ay shaksiya noqoto natiijadu soo baxaysa shaksiya noqonaysa ma dhaafi karto shaksiya hadday juziye labadii midin noqoto natiijada soo baxaysaa juziya noqonaysa kuliya ma noqon karto haddii labadii muqadimo midi saaliba tahayna natiijada soo baxaysaana maxay noqonaysaa saaliba ayay noqonaysaa ashakl haali shakliga saddexaad an yakuuna alxad awsatu mawduuca fi lmuqadimatayn xadka awsadkii inuu labada meeloodba mawduuc ka noqdo kii dhawaana inu maxmuul labadaba ka noqday ahayd mihaaluhu kulu burin macuumun wa kulu burin ribawiyu buri kasta ama qamadi kasta waa macuuma waa amadi kastaana waa ribowi fahataan muqadimatan idaa sulimata haddii la salimo nataja canhuma waxaa ka dhalan bacd macuumi ribowiyu wahada yusamihi fuqahaau naqdan kana fuqahadu burin bay yidhaahdaano qof hadal yimi baad ku burinaysa oo maalan burka ayuu wax ku xukumay maalan oo kale burkiibuu ayaa ayaa waxyaalo kalu kala mid dhigay markaasaad waxaad doonaysaa inaad markaa sifo ka soo saarto burkii jabinaysa waxaanu isagu sheeganayo markaasaa burku waa sidan waana sidani markaa noqon mayso marka ama ama macuumkiiba xukun usugan macuumkii markaa ninka tusaalahan aynu eegno qofkani macuumku wax ku sheegay oo maalan macuumku ribowi ma noqdo buu yidhi markaasaa deetna waxaad leedahay kullu burin macuumun wa kullu burin ribowiyu marka waxaad keentay suuro aad ku jebinaysa hadalkiisii wixii uu sheeganayo macuum iyo ribowi isma qaataan uu lahaa baad waxaad leedahay bur kasta inuu macuum yahay maa diidanta maya ma diidan dee bur kasta inuu ribowi axaadiistaba lagu sheegay miyaa diidan tahay maya ma diidan haddaba salim in burka macuumka uu eh, ribowi noqon karo maa in macuum kastaaba uu ribowi yahay lanno Eh, waxa weeye waxaad isla qaadan doontaa labada maxmuul labadii maxmuul baad natiijada ka rakibaysa ilan awsadkii baa mawduucyada ah. labada mawduuc waa awsadkii markaa mawduucii natiijada iman maayo labadii maxmuul baa imanaya labadan maxmuul dee burka inay ku kulmeen unbaad sheegtay laakiin iyagu wax kale isu yihiin maad sheegin burka unbaa isu keenay burkiina waa qayb ka mida marka kullu macuumin ribowiyin ka saari kari waxaad ka saari bacdu lmacuumi ribowiyu wwajhu luzuumi natiijatii natiijadiisu qaabka ay u dhalanaysaa waxa weeye ana fiihi lxukma waxaa ku sugan in la xukumay bimaxmuuleyni laba arimood laba sifa ayaa lagu xukumay calaa mawduucin waaxidin shay qura burkiibaad laba khabar aad siisay kulu burin macuumun wa ribawiyun adigoo yidhi unbay ka dhigan tahay markaad tirado kulu burin macuumun wa kulu burin ribawiyun xaqiiqa ahaan burkii unbaad laba khabar kaga khabartay marka labadan khabarun baynu hadda odhanaynaa maxaa calaaqo oo ka dhaxaysa wallahi burkaa isu keena burkuna de macuum oo dhan ma aha markaa macuum oo dhan xukunkii ma siin karti waxad ohanaysaa bacdu lmacuumi ribawiyun waaqalu eh, falxukmaani labadan xukun oo macuum iyo ribawiihi yaltaqiyaani fi lmaxali meeshan la sheegay mawduuca ah, way ku kulmayaan daruuratan si qasabade mar haddii labadiiba kani uu ku sifaysan yahay dee labadan sifa halkaa horta way ku kulmeen وأqل daرaجaaت الاlتiقاء kulanka halka ugu hoosaysaana أn yakuna في hada الmوضوع horta mawduucan mubtadaha maanta inoo ah haddii wax kaliba aan la helin kanaaba inagu filan inay kulmi karaan labadan fayuntiju natiijata juziya natiijo markaa juziya unbaa kusoo bixi oo inay horta meeshan ku kulmeen weligood inay kulmayaan oy meel kasta ku kulansan yihin ma soo saari karti waayo wixii la sheegay waa wax marka wax weeyaan labadan sifo inay ku kulmeen u la sheegay dee macnaheedu maaha meel kasta oo labadii sifo mid kamida ah laga helo intii kalena laga helay burkii sifatu acmi baa laga helay sifatu ribawiyana waa laga helay in markaa labadaa sifo halkaa ay ku kulmi karaan unbaa soo baxaysa deetana bacdu lmacuumi ribawiyu sifada wixii ku sifaysnaa wax kamidii tan kalena wuu ku sifaysan yahay inay kuliye noqotaa way dhici kartaa haddii macuum kaleba la waayo oo macuum iyo waxay ku xidhan tahay untaasi khabarkan koobaad ee kullu burin macuumun inaad isu eegto macuumka iyo ribowigu xagga afraadda miyay ka siman mise way kala ballaadhanyihin haddii markaa macuumku uu ka ballaadho de waxa weeyaan ma noqon karto kuliyo haddii uu ku ekaado xaggii afraaddiina marka waaqic ahaan kuliyo way unoqonaysaayoo de meesha dacmigii meel kaleba gelaynba oo kulu macuumin ribawiyun saasay usoo bixi waayo macuum kastaaba bur ah xaggii afraaddii markaad eegtay laakiin waxaanu ka soo qaadaynaa qofkani inaanu waxaan afraaddoodii weli tatabucino aanu garanaynin waxaan miyey isku afraaddii ma musaawaad baa ka dhaxaysa mise way isdhaafdhaafayaan way kale afraad badan marka halka ugu sokaysa horta yaqiinta ihi waa inay labadan meeshan ku kulmi karaan deetana natiijada juziga yaqiinigaa ah ayaad horta la baxaysa wixii ka soo haray waa wax la hubsanay fayuntiju natiijaa juزiyata markaa natiijo juزiya oo markaa bacdigaas ah ayuu keenaya walihaada taصixu الnatiijaة الsaabiqaةu wacaksuhaa haatan inoo soo baxday markaa cagsigii juziyadu marka aljuزiya almuujaba caksuhaa juزiyaة muujaba saas wey taصixu الnatiijaة الsaabiqaةu wacaksuha natiijada imika aynu sheegayniyo cagsigeeduba way asaxayaan oo markaa tihi bad bacd اlmaطcuumi ribawiyu maxaa kaloo asaxaya cagsigii bacdu ribawiyi maطcuumu marka aljuziya almuujaba tancakisu juziyata muujaba marka haddaad tidhaahdo bacdu الذukuuri rijaalu bacdu الذukuuri rijaalu wixii lab qayb kamida rag weeyi cagsigooduna waa sax oo bacdu الrijaali ذukuuru marka wanaga mafhuumkana ha eegi bacdu الذukuuri bacdu الrijaali ذukuuru mantuuqaasi ma saxba mise waa qalad mantuuqu waa sax laakiin mafhuumka isla markiiba maskaxda weerar kusoo qaadaya waa inaad markaa mafhuumka adigu aada difaacdo oo meesha ka saarto marka waxa weeye markii aad labadii kaa doonta ka dhig mubtadihii labadii khabar ee mubtadaha ad kaga warta kullu burin matcuumu wa kullu burin ribawiyu kaa doonto kasoo qaado markaa mubtadihii kaa doontana khabar kasoo qaado almuhimka aad mubtadaa ka dhigayso waa inaad juzi ka dhigto waa inaad juziye ka dhigto oo bacdi aad keento shuruu shakl haali shakligan saddexaad shuruud buu leeyahay yushtaradu fiiha aydan sharaan laba shari buu isaguna leeyahay axaduhuma an takuuna suqraahu muujabatan sidii kuwii horeba suqradu waa inay muujabo tahay wahaani anlaa takuuna kiltaa muqadimatay juziyatayn labada muqadima waa inaanay labaduba juzi juiye inay mid noqoto waa lagu ogolya lakin hadday labadiiba juziye noqdaan lagaa yeeli maayo oo tiraahdo bacd lburi macuumu wa bacdu alburi ribawiyu macuumkii qayb kamidihi waa eh, burkii qayb kamidihi waa macuum burka qayb kamidihi waa ribawi calaaqada ka dhaxaysa macuum iyo ribawi u weeyaan natiijadu waxba alka soo bixi maayaan waayo waxaa dhici karaysa bacdigii macuumka ku sifaysnaa maahe bacdigii kale inuu yahay waxaan ribowa ku sifaysan oo aan markaa ribowinimadii iyo ucmigii aanay kulmayn baa suuragal halkan bacdi baa la ukmay halkanna bacdi baa la xukmay waxaa dhici karta afraaddii bacdigaa soo gashay inaanay halkan waxbaba kaga jirinba oy kale afraad oo bacdigan iyo bacdigana ay kala duwan yihiin baa soo bixi karaysa saa daraaddeed haddii labadiiba ay jusiyo noqdaan waxba soo bixi mayso lakin hadday qaybi noqoto oo tidhaahdo bacd اlburi ribawiyu wa kulu buri burka qayb kamidii horta waa ribowi burka gebigiisuna waa macuum haddaad tiraahdo dee gebigiisuna waa macuum markaa gebigiisa maxaa ka a qaybtii ribowiga ahayd lafteedu tan macuumkaa bay ku jirtaa sawma markaa macuumki iyo ribowigi way kulmayaanba meeshaa ka soo baxaysa deetana bacdu macuumi ribawiyun wa bacdu ribawiyi macuumun baa kuu soo baxaysa id laa yatarakab qiyaasu min juزiyatayni qiyaas laba juziyo oo laba bacdi ah bacdu kada kada wa bacdu kada kada qiyaas ka rakibmaa maba jiraba waaya bal takuunaani kuliyatayni waa inay labaduba laba kuliye yihin labada muqadimo aw kuliye wa juziy ama kuliye iyo juziye waa inay kala yihiin aw shaksiyatayn laba shaksiyatayna wax way ka kulmi karaan iyada way ka dhalan karaan markaa qiyaasu ka dhalan karaa ka qawlika زaydu caalimu wa huwa kaatibu antaja waxaa soo bixi bacd اculamaai kaatibunoo tii shaksiyada ahayd waxay la xukun tahay tan markaa juziyada ah oo kale oo juziyaa soo bixi zaydu caalimu markaa tidhaahd wa huwa kaatibu zayd waa caalim waana qoraa waxaa soo baxaysa in culamada qaar wax qoraan baa soo baxaysa culamada kuwa qoraa ihi inay ku jiraan baa soo baxaysa ilayn zayd baa isu keenay qoraannimadii iyo caalimnimadiibaa isaga ku kulmay marka inay labadani kulmi karaan ayaa dee kuu soo baxaysa marka bacd culamaai kaatibun baa markaa soo baxaysa culamada qayb kamida iyaa kaatiba inaani kuwa kale kaatib ahayna ka dhalan mayso bacdigii kalena maan xukumi wey waa maskuut canhu wey halkaa waxaynu kaga baxaynaa namadkii koobaad iyo ashkaashiisii النمط الثاني البرهان المؤلف من الشرطية المتصلة hariyada mutasilada qad carafta saabiqan suurat qadiyati hariya suurada qadiyada hariya waynu soo baranay wa anaha tanqasimu qismayn waynu soo baranay mutasila munfasila waxaaso dhan waad soo ogaatay wa carafta mafhuuma kuli minhuma mid kasta wii laga waday waad soo garatay walmaqsuudu huna halkan waxaa la doonaya waa macrifatu taaliifi alaqisati min ashariya almutasila sida qiyaas looga samaynayo shariya mutasila baynu halkan imka doonayna walqiyaasu lmualafu minha yusama bilqiyaas alistinaai kan waxaa la yaha qiyaas alistinaai kutubta usulka aad baad u arki kartaan qiyaas alistinaai kii horena maxaan usoo bixinay alqiyaas aliqtiraani ama qiyaas ashumuul inagii usoo bixin wasamahu alghazaliyu nama namat atalaazum buu isagu bixiyey oo waxba istalaazumay wa ariiqatu taaliifi qaabka loo rakibaa an taatiya biqadiyati shariyati mutasila waa inaad shariyadii mutasilada ahayd keento ka qawlika in kaana alcaalamu makhluuqa falaa budda lahu min khaaliqin taas waa muqadimada koobaad ila saasaa noqon jirtay muxuha shariyadii mutasilada ahayd waa ficlu shardigii iyo jawaab shardigii waa in la helo horta in kaana alcaalamu makhluuqan caalamka hadduu makhluuq yahay falaa budda lahu min khaaliqin khaaliq buu ubaahan yahay khaaliq baa lagama maarmaan fa haadihi muqadima ha odhan halkan waa laba muqadimo waa jumlad keliya oo shardiyo ah innaga waxay inoo tahay markaa qadiya waaxida weeyaan xaggii hadday maaratay naxwaha ka ahayd laba jumlo marka la joogo usuulka maxay noqonaysaa waa qadiya waaxida oo shardiya ah baa la odhan waana muqadimo uma taأtii bimuqadimati الثaaniya muqadimadii labaad baad keeni mushtamilatan muqadimada labaad waa inay koobsanayso calى الtasliimi bimuqadami sharطiya aw ibطaal الtaali wa muqadam la wa taali la ban hore usoo sheegnay soo ma muqadamku muxuu ahaa ficlu shardiga taaliguna jawaab shardiga jumlada labaadeed keenaysa si qiyaaskii u dhamaystirmo waa inuu noqdo ama muqadamkii oo la salimayo ficlu shardigii oo la salimayo ama taaligiyo jawaabu shardiga oo la burinayo laleeyahay ma jiro mar haddaanu jirina ka kale ma jirayo ila talaasum baa ka dhexeeyay ka an taquula sida adigoo yidhaahda wamacluumu ana alcaalama xaadiثu aw makhluuqun wamacluumu ana alcaalama makhluuqu waa isku mid un eeg macluumuntani waa tiyoo la salimayo in kaana alcaalama makhluuqan hadduu caalamku makhluuq yahay waana la og yahay inuu makhluuq yahay marka waana la og yahaydana ayaa maxay tahay jumladii labaad haddii waana la ogyahay aanay jirin waxba ku dhalan maayaan caalamku hadduu makhluuq yahay khaaliq buu u baahan yahay maxaynan ogsoonnahay inuu makhluuq yahay baynu ogsoonnahay haddaba dee khaaliq ayaa laga khaaliqii markaa wuu jiraaba markaa soo baxaysa saasa marka jawaabta ay noqonaysa fayantuju bishari tasliimi waa markaa soo waxaa dhalani bishari tasliimi birabt aladii huwa almuqadimatu اlulaa halkan waxaynu u baahannahay in la salimo muqadimada koowaad isku xirankeeda makhluuq kastaa khaaliq buu u bahan yah wa inu qofku saliyo hadduu ku yidhahdo yaa ku yiri talaasun baa ka dhexeey oo shariyadiiba diido de markaa inaad xujadii markaa horta muqadimadii aad xujo keentay noqonaysa markuu muqadimadii kuu salimo baad muqadimadii labaad keenaysa macluumun anahu makhluuqun iyadiina waa inuu salimo markuu iyadiina salimo luzuuman si luzuuma waxa u dhalan laa budda lahu min khaaliq oo التسليم بالمقدم ينتج عين التالي وبه يتبين halkan waxa kaga cadaan buu yidhi ana التasliima biاlmuqadam muqadamka oo la salimaa yunتiju cayn الtaali natiijadu wax kalaba noqon maysaba taaliga laftiisun bay noqon markaad tidhaahdo caalamku hadduu makhluuq yahay khaaliq buu u baahan yahay oo khaaliq baa jira waxaanaynu ognahay inuu makhluuq yahay idan khaaliq baa jira marka waa aynu taali taaliga lafahaantiisi baa natiijadii noqonaya waa markii la salimo muqadamka wa miaalu ibaali taali jawaab labaad baa la samayn karaa taaligoo la ibaaliyo low kaana alxaju cala alfawri lama aharahu nabiyu sal slam an alcaami taase ninkii shaaficigaaba wuxuu ku leeyahay xajku hadduu cala alfawr u waajibayo dee nebigu alayhi salatu slam sanadkii sagaalaad oo maki ay faaruq tahay oo uu xajin karayo ayaanu xajin hadduu cala fawr yahay nebigu kamuu dibdhigeen sanadii sagaalaad haye markaasaa dee tana kan dambe aad burinaysa lama akharahu nabiy can caam taas kamuu dibdhigeen waanu ka dibdhigay bad cagsigeedaad keenaysa waxaad keenaysaa naqiidkeeda iyadu waa waa manfi soo ma ma akharahu waa nafyi maxaad mus ihbaatki oo naqiidkiia waqad akharahu baad akharahu canhu sawaakii ka dib marka maxaad samaysay abalta taali kii dambe baad cagsigii ayaad baqiidkiisii keentay ood burisay oo tidhi kadib dhigayoo dee waxa wey kamuu dib dhigantu sama u kadib dhigay oo nafyigaasi musallam ma aha deetana maxaa soo baxaya wana wuxuu yihi uma tubطil taaliya laakinahu aharahu canhu wahadi mqadimatu aniya mqadimadii labaad wanatiijatu maxay noqon falaysa alxaju calى alfawro wabihi yatabayan iyadona waa kaga soo bixi ana ibaal taali taaliga oo la buriyaa yuntiju naqiid muqadam muqadamka naqiidkiisu keeni muqadamka cayntiisii keeni maayo kaana alxaju cala alfawri soo maha lowda markaad ka saarto alxaju cala alfawr baa kuu soo haraysa kaanadu de waa inaga niri adaatu shardigan iyo jumladan ismigaa un bay dhexdhexaadinaysaa isu keenaysaa waxba kaanadan waa iska tuuraysa maaa soo alxaju cala alfawd iyo maa akharahu nabiyu can alcaami taasi maa akharadii baad ibtaaliso waxaad tiri wuu ka dib dhigay nabigu alayhi salaatu wasalaam deetana kii hore oo ahaa alxaju cala alfawd cagsigiisa isaguna naqiidkiisa imanaya oo ah alxaju laysa cala alfawd wbih yatabayanu ana ibaalataha yuntiju naqiida muqadam marka wa ama tasliimu bitaali waa lagu dhacaa waa inaad iska ilaaliso taaliga haddaad salimto aw ibaalu muqadam ama aad muqadamka ibaaliso falaa yuntiju sha ad kaga soo baay halkaa ma jiraan haddaad taaliga salimto oo lama akharahu nab sl an aami taas wamaa akharahu aad tidhahdoo kale ood nafyigii haddana keento walam yuahiru aad keento wax la dhalanayaa ma jiraan ka hore haddaad isagana waxa weeyaan aad ibaaliso isagana kan waba kusoo dhalan maayaan wa wajhu intaaji qaabka wau dhalanaya أنa وujuud اmalزuumi yqtadii wujuuda laazimihi daruurata wixii la laazimayey helitaankiisu wax ku dul dhisnaa de wixii uu ku dul dhisnaayo laazimkiisa ahaana inuu jiro unba un bay noqon qof dhaqdhaqaaqaya haddaad aragta dhaqdhaqaaqa maxaa u shardiya dee nolol ataxaruk biiraada qof inuu iraadadiisa ku taxarugo waxaa u shardiya nolol baa u shardiya marka waxaad leedahay haddii aan dhaqdhaqaaqii iraadiga ahaa arko kasab maxaad sugaysaa noloshi oonad arag baad sugaysaa maxaa yeelay malzuumkan baad leedahay waxaan waa malzuumo kaasu ayaa laazim ah oo kaas kama fursado saa daraaddeed waxa weeye isagaan u daliishanaya kaa kale jiritaankiisi marka wujuud اmalzuum maanta waa ficlu shardigii yaqtadii wujuuda laazimihi daruurata laazimkiina inuu jiro ayuu markaa qasab ka dhigaya wa buطlaanu laazimi laazimka oo jawaab shardiga noqonaya buritaankiisuna yaqtadii wuxuu keensan bulaani malzuumihi daruurata wixii uu shardiga isagu ahaaye uu inuu isaguna meesha ka baxo fa amaa bulaanu lmalzuum malzuumkiioo la waayaa dhaqaaq oo la waayaa falaa yaqtadii bulaana laazimi wixii u ahaa waxa weeyaan isagu markaa uu ka dhalanayey inuu meesha ka maqan yahay maaha wixii dhaqaaqayn macnaheedu inuu dhintay maaha qofki haduu dhaqaaqi waayo inuu dhintay dee ma aha badan baa iska hurdo adduun aan dhaqaaqayn isagaiyo waxa weeyaan nool marka dhaqaaq la-aantu dhimasho ma keento laakiin dhaqaaqu wuxuu keensanayaa nolol buu keensanaya ama bulan laazimi yqtadii bulan malzumi daruurata faama bulaan malzumi falaa yaqtadii bulaan laazim wakada wujuud laazimi laazimka oo la helaa laa yaqtadii wujuud nin noloshii la helaa ilow ilow in dhaqaaq la helay keeni maysa de marka waa inaad qaacidada aada u fahamto laazimka helitaankiisu ma keenayo malzuumkiina inuu jiro laakiin malzuumka jiritaankiisaa sheegaya laazimkii inuu jiro xagga ibdaalkana waa cagsiga oo laazimkii oo la buriyaa malzuumkiina waa in waxa wey burin buu yahay malzuumka burintiisu laakiin laazimka burin uma ah qodobkaa waa inaad aada u fahamto wa taqiiquhu dad si aqiijis tiraado annahu mahma mar kasta oo jucila shayun laaziman lishayin wax kasta oo wax kale laazim looga dhigo fayanbagii waxaa markaa waajiba anlaa yakuunu lmalzuumu acama min alaazim waa in waxaan la laazimayaa aanu ka ballaadhnayn oonu ka guda ballaadhnayn laazimka oonu ka afraad badnayn bal yakuunu wuxuu noqonayaa imaa akhasa waxaan shardiga markaad leedahay waxaan waxaasaa u shardiga markaad tidhaahdo shardiga iyo mashruudka waa in aanu mashruudku caamsanayn oonu ka afraad badnayn haddii kale shardi u noqon maayo shardigu iyo mashruudku ama waa inay isku afraad yihin inay siman yihiin ama waa inuu shardigu afraad badan bal yakuunu ima akhasa mashruudka ama malzuumku ama isagaa yaraanaya wa imaa musaawiyan ama wuu la sinaanaya alaa tara anahu yalzamu min wujuudi sawaadi اlakhasi wujuud lowni اlacam midab iyo iyo madow keeba caamsan dee midabkiibaa caamsan sawaadku waa nooc kamida waa midabadii laakiin mar kastood sawaad hesho lown baad heshay haddana soo ma marka yalzam min wujuudi sawaadi khaas alkhas kii khaaska ahaa jiritaankiisa waxa markaa waxa weeyi mar kastaba laazim ahoo la helaya wujuud lown alacam lownkii acamka ahaa ayaa mar walba laazim ahoo la helaya marka midabnimadu sawaadka laazim bay u tahay laakiin lownka sawaadku dee laazim uma aha ka laazimka ah baa ballaarhanaya ama la sinaanaya kan malzuumkii ama wuu la sinaa ama wuu ka koobnaan marka iminka sawaadkii waxaa laazim u ah lowniyo midabnimo midabnimadaana ka ballaaran marka yalzamu min wujuudi sawaadi اlakhasi sawaadkii oo akhas ah waxaa ka laazimaya wujuud lown lown inuu markaa jiro lownkii oo alacam isaga ka caamsan walaa yalzamu min wujuudi lown اlacam lown in la helay ka dhalan mayso wujuud sawaad اakhas in sawaad la helay ka dhalan mayso wayuu ka khaasan yahay wayalzamu min wujuudi الnahaari wujuud الshamsi dhala in maalin la helay oo maalin ay jirto inay qoraxdii jirto ayaa ka dhalan marka halkan waxaad moodaa wa min wujuudi shamsi wujuud nahaar in la idhaa bay ahayd waxaad moodaa cibaaradii labaad baa dhacday yalzamu min wujuudi nahaari wujuud shamsi nahaar helitaankii maxaa ka dhalanaya shamsigiina inuu jiro cadeedii inay jirto wa yalzamu min wujuudi shamsi wujuud nahaar marka halkaasaa laga yaba inaad istiraahdo oo sawkan laazimkii iyo malzuumkii mid walba helitaankiisii kii kala keenay maya halkan maanta id laa macnaa li marka cibaarada kale ku dara yalzamu min wujuudi الnahaari wujuud الshamsi wa min wujuudi الshamsi wujuud الnahaar id laa macnaa linahaari nahaar baaban macnaba lahayn ilaa wujuud shams oo waanay kala caamsanayn iyagu labadani waanay kala caamsanayn fahumaa mutasaawiyaani calaaqada ka dhaxaysa markeed hore maxay ahayd calaaqat lmusaawa marka markay sidaa tahay dee labadiiba way islaaumaya wإida kaana kadalika fahubuut اأkhaص bاdaruuraةi yuujibu hubuut اأcam wida kaana kadalika marka hadalkii hore u celi tan dambe waa suura yaran u keenay markay musaawaad jirto wanagii nidhi ama akhas buu noqonaya ama musaawi ama akhas buu noqonaya ama musaawi marka suurada musaawaadka dee labadiiba way talaasumayaanoo mid lama heli kara ila kii kalaa la helaya laakiin suurada uu laazimku acamka yahay waxaa la helayaa mar kasta oo malzuumkii la helo laazimkii waa la heli laakiin mar kasta oo laazimka la helo laazimkaa ka caamsano waa sida lownkiio khasab ma aha in sawaadkii la helo wuxuu yidha haddaba waida kaana kadalika xaaladdu markay saa tahay fa hubuutu lakhasi kii akhaska ahaa in la helo bidaruurati yuujibu hubuut alacam wixii isaga ka caamsanaa inuu jiro khasab weeyaan wuu keenaya waintifaau lacam acamkioo la waaya yuujibu intifaaca akhasi bidaruura taana marar fara badan baa si cagsiga loo dalisha waa iyadan aad ula socoto marka waa maxay waxaad leedahay hubuut اlakhas yaqtadii hubuut alacam zayd baa ku jira guriga qof baa ku jira guriga way ka dhiganta laakiin qof baa guriga ku jiraa kama dhigna zayd baa ku jira hubuut اlakhas yaqtadii hubuut alacam akhaskii oo la suga acamkii oo la sugay wey laakiin acamkoo la sugaa ma aha akhaskii oo la sugay cagsiga ayaa saasoo acamkoo la anfiya akhaskiina waa la anfiyey akhaskoo la anfiyaana acamkii waa la anfiyey ma maxamed guriga kuma jiro qof guriga kuma jira ma aha laakiin maxamed baa guriga ku jira waa qof baa guriga ku jira qof guriga kuma jiro dee maxamed guriga kuma jiro way mar haddii qof guriga kuma jiro maamed kuma jiro way imanaysa wuxuu yidhi adaba wa ama wujuud acami acam oo la helo un qof baa guriga ku jira falaa yadul calaa wujuud aas akaskii inuu jiro sheegi mayso wakada intifaa aas akaskii oo la anfiyey maamed guriga kuma jiro laa yadul cala intifaa acam acamkii oo la anfiyay isaguna ma aha ama fi xaal tasaawi waa kii cadaadi iyo qoraxdii xaalu tasaawiga fatasixu kulu nataa'ij aarbac afarta natiijaba way asixi afarta natiijo waatee de markaa waxa weeyaan eh, intifa laazim muxuu keensan intifa malzum intifa malzumna muxuu keensan intifa laazim wujuud laazim wuxuu keensan wujuud malzum wujuud malzumna wuxuu keensan wujuud laazim afartii natiijaa sida way talaazumayaan da wixii baa isleh oo labadii baan kala ballaadhnayn wactabir dalika halkaa kasii kaga sii markaa qiyaas qaado bishuruui sala shuruudi salaad oo kale laa yalzamu min buطlaani salaati salaaddii hadday baail noqoto khasab ma aha inay طahaaradii baail tahay lanna waxaan shardi bay u ahayd wax kastoo xu shardina waa sidaas wax kastoo xu shardi laazim buu u yahay markaa salaadii hadday burto wayse la-aan bay u burtay ma aha de waxyaalo badan bay u buri karta ilow ilow in qofkan weysadiisa wax ka sii ahaayeen khasab ma aha لأنها قد تبطل لفقد شرط آخر مع صحة الطهارة طهارة أصحى أي واحد كلا يبري كرتا وكذلك لا يلزم من صحة الطهارة صحة الصلاة هدين الله يلاحظوا qofkan weysadiisu sax bay ahayd weyse suxuu weysaysta waanu tukaday khasab maa inay salaadii ansaxdo oo weysada haddii saxa loo xukumay in salaaddii saxa loo xukumaa khasab noqon mayso wainama aladii yalzamu maxaa laazimi sixatu ahaara min sixati salaa salaadiisu way ansaxday markaad tidhaahdo ayaan la waxaa leeyahay idan ahaaradiisaa sax ahayd si kale suuragal maaha salaadii baa ansaxday markaad tidhaahdo waxaa shardi u ahayd salaada ahaaro markaa ahaaroon asi shardigiiyoon asixin mashruudku asixi maayo mar hadday salaaddii ninkaasi asaxday ninkaas oo weyse qabay wabulaanu eh, inama aladii yalzamu sixatu ahaara min sixati الsalaa wa bulaanu salaati min bulaani ahaara waxaa kaloo laazimi bulaanu salaad baa laazimiyo muxuu ka dhalan ahaaradii baa baail ahayd hadaa tirada ahaaradii ad bulaan ku xukunto waxaa qasab noqonaya salaadiina bulaan ku xukunto saasay markaa noqonaysa markaa shardigii hadduu buro mashruudkii wuu buraya hadduusa shardigii asaxo mashruudki inuu asaxaa khasab maaha mashruudki inuu asaxaa khasab maaha hadduu mashruudku asaxo shardigii inuu asaxaa waa khasab haddii mashruudku asixi waayo inaanu shardigu asixini khasab noqon mayso marka afarta natiijo laba uun baa kuu dhalanay wa hada lmawdicu meeshani mahaaru halaطi kabiiri fi lmunaaqashaat laazimkii malzuumkii taxkamtoo in la ayuu wuxuu samayn waxa weeyaan malzuumkii waxa weeye buطlaankiisuu kaaga dhalin laazimkana buطlaankiisa saxna ma aha malzuumkoo buray keensan maayo laazimkiioo buray waa inaad markaa taa aad iyo aad aad ugu baraarugsanaato faاlاxtijaaju bimili hada الnamط namadkan markaad xujaysanayso yaxtaaju waxaa loo baha ilaa tasliimi اlkhasmi bisixati rabti horta sixatu rabdigan markaad shardigan isku xidhay low kaana kada lamaa kaana kada markaad leedahay horta waa inuu kula ogol yahay in de labadani ay mutalaazimeyn yihiin oo isku xidhan yihin sixatu rabdigaasi waa inuu qofku salimo uma bisixati اmuqadimati الثaaniya muqadimadaadan labaad ee aad leedahay laakinahu kada ama ama aad ficlu shardigii salimayso ama aad jawaab shardigii anfiyeyso iyadana waa inuu salimo markaa kadib ayaa haddana waxaad usii baahanaysaa maca صixati ااstintaaji in istintaajkuna uu ansax yahayo biaxad اlwajhayn الsaabiqayn labadii qaabe aynu soo sheegnay waa inaad mid ahaan aad u daliishanayso ama aad muqadamkii salimayso ama aad taaligii anfiyeyso laakiin waa inaanay labada kale kaa noqono inaad taaligii sugto waa inaanay kaa noqon ama aad muqadamkii anfido taasi daliil kuu noqon mayso duuna alwajhayn ilfaasidayn labada waji ee faasidkaa ah waa inaan la daliishan ee aynu sheegin annamad ahalis namadkii saddexaad alburhaan lmualafu aynu ku talax tagnay majliska koowaad ha noqdo wsala allah waslm ala nabiyina mxamed